bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alarbacuun الnawowiya ama matn اlarbaciin الnawowiya alimaam abi zakariya yaxya bni sharaf الnawowiy raximah اllahu tacaala waxaan joognay an tu'mina biاllahi iimaanku ka warramayey an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi wاlyowmi اlآakhir watu'mina biاlqadari khayrihi wa sharih walyowmi alaakhiri inaad rumayso an tu'mina billaahi inaad alla rumayso weeyaan iimaanka wa malaa'ikatihi aad rumayso alla malaa'igtiisa kutubihi aad rumaysid wa rusulihi aad rumaysid walyowmi alaakhiri iyo maalinta aakhiro marka iimaanka maalinta aakhiro la rumaynayaan joognay aakhiro rumaynteeda marka waxaa soo gelayo dhimashada in qofka uu rumeeyo sakaraatulmowdka iyo wixii waxa markaa uu arkaayo qofka eh, qur-aanka uu ka warramay cadaabulqabrigi ayaa soo gelaayo oo qabrigii in lasu-aasha qabriga in la isku su'aalaayo oo nebiguna sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi innakum tuftanuuna fii qubuurikum qubuurtiina laidinku imtixaanayaa oo laidinku fidnaynayaa fitnatan qariiban ow ashadda min fitnati almasiixi dajaal fitno u dhow amaba ka daran masiixudajaal fitnadiisaa laidinku fidnay doonaa taas marka qofka inuu rumaysnaado oo nebiga in alle la weydii doono rasuulka la weydii doono oo la weydiin doono diintiisa su-aalahaas marka qofka haddii uu ka jawaabana in oo ilaahay uu ku sugana in uu qabrigiisa nicmo uu ku helaayo sidau allah u yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama naf kasto geeri ayay dhadhaminaysaa ajarkiinnana maalinta aakhiraa la dhammaystirayaa marka qayb ajarkoodii ka mida dadku waxay ku qaataan qubuurta ayay ku qaadanayaan wabilcagsi qofka hadduu su-aalihii ku sugnaa waayana iyadana ciqaab ayaa ka dhalanaya oo lagu ciqaabayo qabriga dhexdiisa sida fircawnba hadda loo ciqaabayo alla uu uga warramay fii suurati kaafir annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab aayaddaas iyo yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli اhaabiti fi اlxayaati اddunya iyo aayadaha cadaabulqabriga daliilku ah weeyaan axaadiid fara badanna nebiga cadaabulqabriga waa uga warramay marka in cadaabulqabrigii qofka uu rumaysnaado haddii marka cadaabulqabriga aad rumaysan tahayna waxaa lagaa rabaa inaad ka gaashaamato siyaabaha marka looga gaashaantona waxaa ka mid ah in alle laga magan galo atixyaadka dambe marka lagu jiro allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahanam wamin cadaabi alqabri wamin fitnati almaxya walmamaat wamin shari fitnati almasiixi اdajaal in alle subxaana wa tacaala aad marka atixyaadkaaga uga magangeshid in aad yacnii eh, waxyaabaha asbaabaha kale looga badbaado cadaabulqabrigana aad ku dadaashid asbaabahaas kuwa oo caama iyo kuwa waxay u kala baxaan khaas ah kuwa caamka waxaa ka mid a camal kasta oo wanaagsan cadaabulqabriga uu kaa badbaadinayaa kulama aa ah, ku sugnaato towxiidkii iyo acmaashii saalixaadka ah macaasidoo dhanna cadaabulqabri bay sabab u tahay eh, gaar ahaan dad isku dirdiraalinimada namiimnimada dadka in yani la fasaadiyo calaaqaadkooda oo dadka laysku dirdiro qofkii on kaadidii iska si fiican iskaga nadiifinin iyo waxyaabaha nebiga wuxuu ku sheegay in cadaabulqabrigu ay laga dhaxlo marka culammadu waxay dhaheen haddii kaadidoon layska nadiifinin oon aad layskaga dhaqin cadaabulqabri oo sababay ay arrintaas sababtay waxaa ka sii owleysan salaadoo laga tago sababtoo ah, dahaaradan salaada lagu dahaaradaanu waxay ahayd wax lagu tukaday ahayd soo ma garan maadaama marka wax lagu tukada ay ahayd ayaa marka waxaa halkaa marka ku jirayso eh, salaaddii qofkii ka tegay marka cadaabku asaa kusii owleysan kii dahaaradii ka tegey haddii uu halistaasba galay haddii marka namiimkii dadka kii isku dirdiraayay oo runta isagoo sheegaaya oo cadaabulqabri ku mutayna eh, waxaa kaga sii mudnaan badan qofka isagu eh, kan beenta sheegaayo dadka masabidanayo waxaysan ahayn iskugu dirdirayaan yaa kasii daran marka waxyaabahaas qofku marka inuu aada iskaga ilaaliyo cadaabulqabriga walyowm alaakhir waxaa soo gelaya iimaanka maalinta aakhira la rumaynaayo jannada iyo naarta in qofka uu rumeeyo su-aasha ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu hortiisa lagu su-aalaayo oo cumrigiisa wax laga weydiinayo ilaa aakhiriha nebiga calayhi salaatu wasalaam xawdkiisa siraadka la marayo jahannamo korkeeda ah wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya uu yidhi allah subxaana wa tacaala waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan cadaabulqabriga waxyaabaha waxaan u jeedaa aliimaanu biاlyowmi اlaakhir maalinta aakhiro oo la rumeeyay ku jiraan waxyaabahaas oo dhan marka min dhimasho laga bilaabo ilaa iyo janno iyo naar waxa ku jira oo dhan waa wada aakhiro wa marka aliimaanu biاlyowmi اlaakhir ayay gelaysaa ayb marka wuxuu yidhi watu'mina inaad rumayso bilqadari inaad rumayso qadarkii inaad rumayso khayrihi khayrkiisa iyo washarihi iyo shartiisa in xag alle ay ka wada imaanayaan qadarkii inaad rumayso waa sababta xadiidka ibnu cumar oo u keenayba watu'mina bilqadaridaas weeyaan qadarka oo la rumeeyaana waa afar darajo in ilaahay subxaanah wa tacaala wax walbo inta aynan dhicin oo yacni wax walbo alla subxaana wa tacaala ee dhacaayo inuu ogyahay <coughs> wixii aan hadda dhacaynina hadday dhici lahaayeen say noqon lahaayeenna waa yaqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala oo darajada koowaad martabada koowaad waxaa weeyaan waa alcilmu inaad saa u rumayso cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala in alla wax walba uu ogyahay ayb martabada labaad ama darajada labaad ee qadarku waxaa weeyaan alkitaaba in la qoray wax allaale wax adduunyadan ka dhacaaya wax qorshaysan oo la qoray oo meel lagu qoray oo alla subxaana wa tacaala qalinka uu amar ku siiyey inuu qoro waana qoray martabada saddexaad waxaa weeyaan cumuumu lmashii'a khayr iyo shar adduunkan waxa ka dhacaaya oo dhan ilaahay awooddiisa unbay ku dhacayaan taxta qudrat illaah qadarka allay ku dhacayaan ayb cumuumu lmashii'a la yidhaha mashii'ada ilaahay subxaana wataala yacnii tan alla ou rabo unbaa soconaysaba adduunkan midda alla ou rabana waxaan u jeednaa waxaa weeyaan middii sharciga ahayd maahane waxaa weeyaan waa midii qadar ahaan ilaahay oo u rabo tan qadar ahaan alla subxaana watacaala oo u rabo adduunkan eh, ka dhacaayo wax qudrada alle ka baxsan ma jiraan martabada ugu dambaysa ee afaraadna waxaa weeyaan ficilka addoommadu ay sameeyaan ee ikhtiyaarkooda ay ku samaynayaan allah abuuro subxaana wa tacaala ficilka iyagaa sameeyey iyaga ayaa ayuu iyaga ayuu ku qumay iyaga ayaa faacil looga dhigaa laakiin abuuristiisa allaa abuuray oo qadaray nacam taana marka eh, khalqu afcaali اlcibaad waxaa la yidhaahdo weeyaan maraatibtaas afarta ah ayaa qadarka qofka eh, muslimka inuu u rumeeyo looga rabaa ahlu sunnadana sidaas ay u rumaysan yihiin ayb watu'mina bilqadari inaad rumayso qadarkii khayrihi iyo washarihiba sharihiba qaala waxa uu yidhi sadaqta run baad sheegtay qaala waxa uu yidhi faahbirnii can ilixsaani ixsaanka igaga waran qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalama an tacbud allaha inaa alla caabudid ka annaka sidii adiga oo taraahu arkaayo oo kale fa in lam takun haddii aadan ahayn taraahu inaad arkayso haddii aadan adiga ahayn mid arkaayo fa innahu isagaa yaraaka ku arkaayo haddaadan adiga arkaynin alle isagaa ku arkaayo ixsaankiina marka waa kala ayb martabadan marka ixsaanku iyaduna waxaa weeyaan waa martabo ama derajo qofku markuu iimaankii uu dhammaystiro ayaa martabatulixsaan iyo darajatulixsaan uu tagaa martabadaasna wax kale ma ahane qalbigu waa inuu alla subxaana wa tacaala uu muraaqabeeyo qalbigu waa inay qofka qalbigiisu inay xaadir ku tahay macrifada alla subxaana wa tacaala uu garanaayo alla aragtidiisa inuu alla uu u jeedo subxaana wa tacaala uu is ilaaliyo marka uu iswaardiyeeyo nacam inaa alla u caabudid sida isagoo ku arkaayo oo kale haddii aadan adiga arkay sida adoo arkaayo oo kale haddii aadan arkaynin isagaa ku arkaayo saa wiil waa yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi saajidiin isaga mar walba waa kuu jeedaa haddii aadan u caabudi karin oodan u rumay karin yacnii sidii ilaahay subxaanahu watacaala adigoo u jeedo oo kale haddaadan saa u rumayn karin ugu yaraan u rumeey inuu isaga kuu jeedo oo sidaa alla u caabud yacnii alla u caabud sida isaga oo ku arkaayo oo kale qaala waxa uu yidhi faakbirnii ii sheeg can isaacati saacadda igaga waran qaala waxa uu yidhi malmas-uulu canhaa yani saacadda goormay dhacaysaa faqaala markaa nebigu sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi malmas-uulu canhaa saacadda ka wax laga weydiinayo biaclama mid kaga aqoon badan ma ahan min asaa'ili ka wax weydiinayo kan la weydiinaya saacadda iyo midka wax weydiinaya labadooda waxba iskuma dhaamaan oo kan la weydiinayo kama ugama aqoon badna kan wax su-aalayo <clears throat> qaala markaa wuxuu yidhi faahbirnii ii sheeg can amaaraatihaa saacadda calaamadaheeda faahbirnii ii sheeg can amaaraatihaa calaamadaha saacadda igaga waran qaala waxa uu yidhi an talida alamatu addoonta inay dhasho rabbatahaa sayidkeedii sayidkeedii yacnii iyada iska lahaa inay addoontii dhasho ayb marka calaamadihii saacaddii qiyaamuhu weydiiyey saacaddii qiyaamaha marka wuxuu yidhi ah, kan la weydiinaya kan wax weydiinayas waxba iskuma dhaamaan cilmigeeda maxaa yeele ilaahay baa la gooni noqday in allaha cindahu cilmu saaca alla agtiisa waxaa <clears throat> ahaaday saacadda cilmigeeda qiyaama waqtiga uu dhacaayo cidaan alla ahayn oo og ma jirto cidaan alla ahayn oo og ma jirto taa marka iyadu waa laakiin calaamado ayay leedahay oo calaamadihii buu su-aalay marka calaamadaha saacadda maxaa ka mida marka calaamadaha saacadda culammada labay u qaybiyaan kuwo waaweyn iyo kuwo yaryaray u qaybiyaan kuwa yaryar yacnii waxaa kaloo si kale haddaan u dhahno waxaa ka fiican kuwo aad u waaweyn oo yacni gadaal waaweyn iyo kuwo u ah yacnii gogoldhig u ah kuwo gogoldhig u ah kuwaas waaweyn kuwa marka gogoldhiga ah u waxaa ka mida ah bicatu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga soo bixintiisa maxaa yeele wuxuu yihi rasuulka sala allahu alayh ali wasalam bucidtu ana wasaaca ka haatayni aniga iyo saacadda waxaa nala soo bixiyey annagoo sidaan isku ah riwaaya wuxuu yidhi in kaadat la tasbiqunii waxayba ku dhowaatay inay iga hormartay ku dhowaatay marka bicada nebiga iyo bixitaankii nebiga la soo bixiyey sala allahu calayh waalihi wasalama waxaa weeyaan waa calaamadii calaamadaha qiyaamaha ee waaweynay gogoldhig u tahay waxaa kaloo ka mida calaamadaha saacadda qiyaamaha ee hore ee cilm an yurfaca alcilmu cilmiga in la qaado oo uu yaraado ayaa ka mid ah ayb waxaa ka mid ah saacadaha nebigu uu sheegay cilmiga in laga doono dadka asaaqirta ah yaryar ee ahlubidcada ah in cilmiga laga doono sida uu nebigu sal l l slam uu yidhi yani saacadda qiyaamaha dhici mayso xataa yultamasa alcilmu cinda alasaaqir ilaa cilmiga laga doono dadka yaryar marka cabdullahi bn mubaarak dadka yaryar wuxuu ku fasiray dadka ahlu bidcada ayuu ku fasiray oo kullu saaxibi bidca waxaa weeyaan waa yaryahay naam oo wax yar weeyaan maxaa yaele wow liitaa calaamadihii qiyaamaha sidoo kale waxaa ka mid ah yani waxaa ka mida ah sidoo kale ammaanada oo la dayaca ka mida ah oo rasuulka sal ا ly slam wuxuu yidhi idaa dayacat اlamaanatu faاntadir isaaca ammaanada haddii la dayaco saacadda un iska sug qiyaamaha markaasaa la yidhi wamaa idaacatuha ammaanada dayicitaanka la dayacayaa waa maxay markaasuu wuxuu yidhi idaa wusida almru ilaa hayri ahlihi haddii arinka loo dhiibo qof aan ahal u ahayn arin kasto haddii aa aragto in loo dhiibo qof aan ahal u ahayn oo aan munaasab u ahayn haddii aa aragto ee waxaa weeyaan waxa aada sugtaa waa saacaddii qiyaamaha oo soo dhowaato waxyaabaha marka waxaa kaloo ka mida yani tasliimu lkhaasa dadka qofka uu yaqaan keliya le inuu salaamo ee uu yacnii dadka kale aanu salaamin waxyaabahaasoo dhan iyo kuwa aad iyo aad u tiro badan waxay ka mid yihiin calaamadaha qiyaamaha ayay ka mid yihiin nacam oo calaamadaha qiyaamaha weliba yaryare ama kuwa culimmada qaar ay dhahaan waa yaryar yihiin ama qaar ay dhahaan waa gogoldhig bay u yihiin kuwa waaweyn kuwa waaweynna waxaa marka qaarna rasuulka sal ll ly slam kuwii yaryaraa qaarkood buu halkan qaybo ka mida ayuu sheegayaa nacam marka waxaa iyadana ku jirta meesha sidoo kale kuwa waaweyn waxaa ka mida qoraxda oo qoraxda oo galbeed ka soo baxdo ayaa ka mida qoraxdii oo galbeed ka soo baxdaa ka mida waxaa ka mid ah daabadda soo dhixitaankeeda ka mid ah waxaa ka mid ah sidoo kale eh, khuruuju daaba dajaal soo bixitaankiisa iyo ajuuj iyo majuuj way fara badan yihiin waa israacraacayaan nusuulu ciisa ciise imaatinkiisa iyo soo degitaankiisa ayaa ka mid a ah. waxyaabahaas o dhan marka waa calaamadaha waaweyn ayb faahbirnii ii sheeg buu yidhi can amaaraatiha saacadda calaamadaheeda qaala wuxuu yihi rasuulka sala allahu calayh ali wasalam an tarid alamatu addoonta inay dhasho rabatahaa kii iyada iska lahaa sayidkeeda inay dhasho laba macnay culammada ku fasiraan macno waxaa weeyaan in caasi waalideynka oo bato cuquuqul waalideyn waalidka oo la xiriirkooda la jaro oo la gooyo la noco in arrintaa ay badato oo ilmihii ay kula dhaqmaan waalidkii sidii addoon camal waalidkiiba addoon in laga dhigta ayb inta cuquuqu ou bato ilmihii aan la garanayninba waalidkood marka ay la hadlaayaan waxa ay la hadlayaan ma waalidkooda mase qof iyaga u shaqeeya aan la kala kasi karin waxaa kale culammada ku macneeyaan an talid alamatu rabbataha in dadka maxaabiista ee dagaalada futuuxaadka muslimiinta intay bataan addoommo fara badan la helo addoommadaas marka eh, ninka eh, ku eh, soo helay markaas ama qayb ahaan loo siiyey intay uur u yeelato ilmo u dhasho ilmahaas marka bimansilati wuxuu u dhigmaa yacni sayidkeedoo kaleba iyadoo addoonay dhashay soo ma garanin marka waa qof addoon xar dhashay waay maxaa yeele wiilka aabbihiis waxa uu leeyahay isagana waxbuu ka leeyahay laakiin hadda maaha inuu hooyadiis leeyahay isaga laakiin sharcigu uu taas qiraayo sidaasi ma aha laakiin macnaha daahir ahaantaas unba waa sidaan labadaas macno ayaa marka lagu macneeya labada macnona adda midna horta midkan dambena wakhtigii hore waa uuba dhacayba maxaa yeelay eh, dadka saraaridu aad bay u bateen addoommadaa batay eh, dad badan oo yacnii axraar ahoo xor ana hooyooyinkooda adoon addoon ayay ahaan jireen adoomayaal adoon ayay addoonnimay soo mareen dhinacan kalena ah, cuquuqu ama cuquuqul waalideynku inuu batana de hadda taas waxaa weeyaan iyada wax loo jeedo waayo oo in waalidkii lacaasinta waalidka la caasinayo inay aad u badatay wax waaqic ah oo taagan weeyaan wa an taraa iyo inaad aragto alxufaata kuwii cagaha caddaa oo kabaha aan wada wadan jirin alcuraata ee qaaqaawanaa alcaalata ee fuqarada ahaa ee faqiiriinta ahaa ee saboolka ahaa ricaa ashaa'i ari raacyada ahaa yatadaawaluuna inay iskugu faanfaanayaan fi lbunyaani dhismo anaa kaa dhismo dheeri anaa kaa dhismo dheeri iskugu faanayadadkii reebaadiha ahay xoolaha dadkii reebaadiha ahay xoolaha raaci jiray ayaa markaa iyagu waxaa weya waxay iskugu faanayaan anaa kaa dabaqyo dhaadheer iyo anaa kaa dabaqyo dhaadheer tanna waa dhacday oo caalamka islaamka yani sidii hore hadda xijaaj ay ahlan jirtay iyo sida ay hadda tahay haddaad fiiriso aad iyo aad baa ula yaabaysaa xijaaj ka soo tag annagii soomaalideenna haddaan aad u fiirinno yacnii qof dabaq le waagii hore aada u yaraa jiray dabaqyadu aaday u yaraayeen haddana waxaa weeyaan luuqaad marto dabaqyaa laga dhisan ayb dadka ka dhisan haddaad aad u milicsato qaarkood waxaa weyaan dadku qare iska ahaayeen waxba haysanin sanad ama laba ama saddex sano ka hor marka maalkii baa la firdhina macno kale maaha waxaa weeyaan maalkii ayaa dadka inta lagu faraqo ayaa marka dhismihii ayay gelayaan marka markaas iskugu faanayaan ayb adduunkuna nebiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu sheegay asxaabtoo maalin maalmaha ka mida ah asxaabtiisu arkay oo faqriga iyo dhibaatadiisa ka sheekaynayo markaasuu wuxuu yidhi alfaqra takhaafuun ma faqrigaad ka cabsanaysaan yidhi wallaahi latusabunna calaykum اdunyaa sabaa ilaahan ku dhaartay adduunyada waa la idinku shubi doonaa idinku shubid waa saabaa adduunyada idinkugu faraqi doonaa xataa laa yaziiqa qalbu mri'in ilaa hi ilaa yacni waxaa la gaarayaa qof qalbigiisu inuusan leexanin ilaa adduunyada ubaa unba u leexanaa nacam oo leexinayso iyadiiba unbaad ku leexan doontaan ayuu qalbigiinu ku leexan doonaa nacam marka eh, maalkii hadda nebigu siduu sheegaaya bay u dhacday nacam maalku u batay uma indalaqa waa tegey markaa ninkii falabistu waan nagaaday buu yidhi cumar baa dhahayo maliyan muddo ayaan joogay muddadaana saddex maalmood bay ahayd sida riwaayadka qaar ay sheegayaan uma qaala waxau yidhi yaa cumaru cumarow atadrii ma garanaysaa man isaa'ilu kan su'aalayay cidda uu ahaa qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam allee rasuulkiisa ku aqoon badan qaala waxau yidhi fainahu jibriilu jibriil weeyaan ataakum waa yimid waa idin yimid yucallimukum isagoo idin baraayo diinakum diinkiin rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan marka isagoo macaanidaas aadka u faraha badan buu xambaarsan yahay isku soo duuduub wuxuu xambaarsan yahay diinku inuu ka kooban yahay saddex tiir oo waaweyn alislaam waaliimaan waalixsaan saddexdaa ayuu ka koobmaa qofkii saddexda martabada ugu dambaysay ixsaanka gaaraana iimaan iyo islaam waa soo gaaray waa soo dhaafay qofka mu'minkaana midda laga rabo taa weeyaan inuu alla muraaqabo uu ku caabudo ee oo alla subxaanah watacaala marna aanu qalbigiisa ka bixin oo rabbi subxaanah watacaala uu ka xishoodo ee uu ka cabsado haddii uu darajadaas gaaro ixsaankana ilaahay baa la jiraayo mar walbo oo ilaalinayo alla wuxuu yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun alla wuxuu la jiraa kuwa cabsado oo isaga ka cabsaday iyo kuwa muxsiniinta abuula ah jiraa qofka haddii uu muxsin muxuu ku noqonaa faraaishii inuu guto sunnooyinka uu guto xaaraanta ka fogaado makruuhaadka uu ka dheeraado waxyaabahaasuu ku gaarayaa haddii uu darajadaas gaarana alla wuxuu yidhi xataa walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya biاlnawaafili xata uxibah faإida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi ilaa aakhirihi marka ilaahay baa xubnihiisii oo dhan xifdinaayo oo ilaalinaaya oo sharta ka ilaalinaayo haddii marka darajatlixsaan uunan gaars gaarayninna iimaankii bal ha xaqiijiyo oo ha ku sifoobo magacaas marka iimaanka mu'minnimada ha ku sifoobo hadduu mu'minnimada ku sifoobo waa magac ammaan oo ilaahay subxaanah watacaala dadkiisa uu aad iyo aad u ammaanay qur-aankana saafta ama tilmaamaha mu'miniintu ay leeyihiin aad u sheegay marka inuu taa ku dadaalo qofkan alxadiiu اhaali xadiidka saddexaad can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni cumar bni اlkhadaab radia allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalama yaquul buniya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu اllah waiqaami الصalaati waإiitaaءi الzakaati waxaji اlbeyti wasawmi ramadaan rawaahu اlbukhaariyu wa muslim can abi cabdira xadiidkan waa xadiidka saddexaad ee arbaciinka ka mid ah can abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey cabdillaahi bni cumara bni alkhadaab ahaa radia allaahu canhuma cabdullaahi bni cumar weeyaan abu cabdiraxmaan kunyadiisa la yidhaahdaa nebiga al waxau ahaa saxaabadii yaryarayd buu ku jiray nin aad iyo aad u cibaado badanna waa ahaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam culum aad iyo aad u fara badan buu ka xambaaray nin aad sunnada nebiga u raacana waa ahaan jir waa uu ahaa oo sunnadu aad ugu dadaali jiray ilaa uu calaamad iyo yacni sunnadiiba in lagu aqoonsadayba uu gaaray qaala wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى allahu alayh ali wasalam nebigan maqlay yaquulu isaga oo oole oo dhahayo buniya alislaamu islaamka waa la dhisay calaa hamsin shan tiir ayaa lagu dhisay shan korkood ayaa lagu dhisay islaamkii shan ayaa lagu dhisay tiir shahaadati an laa ilaaha ila allah ayaa lagu dhisay ka marqaati kac laga marqaati kaco macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah maahane wa ana muxamadan nebi muxamedna rasuulullahi rasuulka alle inuu yahay wa iqaami asalaati salaada oo la oogo ayaa lagu dhisay wa iitaa'i zakaati sakada oo la dhiibo ayaa lagu dhisay wa beyti beytka oo la xajiyaa lagu dhisay wa sawmi ramadaana iyo ramadaan oo la soomaa lagu dhisay rawaahu lbukhaariy wamuslim islaamka shan tiir ayaa lagu dhisay tiir waxaa weeyaan shan xadiidkaanu muhimmadiisa awalan waa xadiidkan wuxuu ka warramaya arkaanu lislaam ee shanta ah arkaanu lislaam waajibaadkan waxa iyagu arkaan loogu tilmaamay waxaa weeyaan waa waajibaadka kuwa ugu waaweyn qofkii arkaantan ka soo baxo ee gutaana waajibaadka kale inuu gudanayo waa u badan tahay qofkii arkaantan dayacana de inuu waajibaadka kale dayacaayo waa min baabi owlaa nacam arkaantan marka shan tiir weeyaan shan tiir ayb shantaas tiir waxaa la ysku waafaqsan yahay tiirka koowaad qofkii ka tago inuusa islaamkaba ku jirin waa shahaadateynka soo ma garanin tiirka labaad ee ku xigeen salaadda iyadu khilaafkeedu waa badan yahay qofkii ka tago tiirka labaad kan koowaad waa la yimid salaaddii buu ka tegey xaalkiisu muxuu noqonayaa culummada jumhuurta culummada muxadisiinta badankood waa gaalaysiiyeen qofka salaadda ka tago ama caajis ha uga tago ama ha xalaalsado hadduu doono wax allaala ama ha uga tago juxuud ama ama caajis ha uga tago maxaa yeelay cabdullaahi bnu shaqiiq radia allaahu canhu taabicigaa wuxuu yidhi asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim shayka tegiddiisa ay gaalnimo u arkaayeen ma jirin hayra salaa aan salaad ahayn wax yacnii in laga tagaa ay gaalnimo u arkaayeen oo aan salaadda ahayn ma jirin halkaa waxaad ka qaadanaysaad marka ood ka garanaysaa salaadda inay ka duwan tahay acmaasha inteeda kale marka salaadda oo laga tagaa waa gaalnimo ayb waxaa kaloo iyadana marka eh, arkaanta intooda kale eh, zakada iyo zakada iyada qofka hadduu caajis iyo laxjeclo iyo uga taga laakiin wujuubkeeda uu rumaysan yahay xadiid baa iyada soo arooro xadiid bahs ibni xakiim can abiihi can jaddihi oo waxauu uu yihi nabiga sal allahu alayh ali wasalam ninkii sakada diido fa inaa aakhiduuha wa shadra maalihi waan ka qaadaynaa zakada xoogaan uga qaadaynaa iyo maalkiisa qayb ka mida marka haddii mar sakadii xoog looga qaadaayo inuusan gaaloobin baa muuqato maxaa yaele hadduu gaal ahaan laha la dili lahaa nacam soo garanin akani sakadiina lagama qaadayn marka sakada iyado xadiidkaas iyo axaadiid lamida ayay u deliishadaan culummada iyo xadiid kale isna saxiixa ku sugan oo qofka maanicu zakaadka ah ee sakada diido in xoolihiisii saf inta la soo geliyo ay ku is istaagayaan marka ilaa kan horeeyo haddana gadaal uu soo maraayo saa ay maanta dhan ugu dul warwareeganayaan xataa ilaa uu ka arka marka masiirkiisi iyo meesha uu ahaanayo ima ila aljannati aw ila annaar mar haddii la yidhi marka sidaas ayaa loo ciqaabayaa ilaa uu ka ogaanayo meesha uu aadayo janno iyo naar haddii mar la yidhi gaal inuusan ahayn baa ka kacadeeda laftirkeedaaxaadiitaasiiba kale ayay u qabsadaan arkaanta kuwooda kalena waxaa weeyaan iyadu salaada unbaa adigu hadalkeeda u aada u badan yahay sida raajixa saxaabada u badnaayeenna in gaal gaalnimadiisa ayaa xoog badan shantan tiir marka waa kaas arkaanulislaam baa marka la yidhaha islaamkii baa marka ku dhisan buniyal islaamkii waa la dhisa calaa hamsin shan tiir baa lagu dhisay korkooda shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah wa iqaami salaati salaadoo la oogo wa iitaa'i zakaati sakadoo la bixiyo waxajilbeyti beytkaoo la xajiyo wa sawmi ramadaan uu kala yacni riwaayadan hadda xajki ay hormaraysay riwaayo kaleo isla xadiidkaana ayaa waxay hormarinaysaa wa sawmi ramadaan waxajilbeyt marka waxaa weyaan labada riwaayo mid baa macno lagu wariyey midda kalena marka waxaa weyaan sidii ay ahayd baa loo soo wariyey wax kala ma ah arkaantii marka eh, arkaantan marka sidaa in loo ilaaliyo weeyaan qofka hadduu arkaantan ilaaliyo inta kalena way u sahlantahay inuu ilaaliyo salaadana mar walba waxaa laga cabiraa waa iqaami salaati salaada la oogo oogitaanka salaadda iyo toosinteedana waxaa weeyaan habkii nebiga u tukan jiray in loo tukado salaad la ilaalinayo shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo aadaabteeda iyo waxaasoo dhan marka la ilaaliyo oo safkeeda la ilaalinaya salaad la oogay markaas baa la dhihi karaa nacam zakada iyadana waxaa weeyaan axkaam badan bay leedahay hadduu maalka amwaasha waxyaaba maalka qaybaa laga bixiyaa zakada qaybaha zakada ay ku waajibtay inuu ogaado qofkii maalka lahaa nisaabka xadka haddii uu maalkiisu gaaro sake laga rabo inuu ogaado inta uu bixinayo inuu ogaado cidda uu siinayo inuu ogaado waxyaabahaas oo dhan iyadana waxaa weeyaan darsi gaar ah ayay sakadu iyaduna u baahan tahay xajkuna cumrigiiba marbau qofka ku waajibaa qofkana marka hadduu maal yeesho waxaa waajib ku ah inuu soo xajiyo si uu ruknigan uu u guto ee ogaadana axkaamta markaa ku laasimayso ramadaanka asaguna sanadkiiba waa bil hal bil weeyaan bishaas marka inuu soomo haddii aanu macduur ahayn oosan cudurdaar aanu lahayn rawahu lbukhaariy wamuslim xadiidka bukhaariy muslim baa wariyey alxadiidu araabic xadiidka afaraad can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal xadaanaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waalih waslm wahuwa الصaadiq اlmasduuq ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni umihi arbaciina yowma nuطfة ثuma yakunu calaqaة mila dalik ثuma yakunu mudغaة mila dalik ثuma yursalu ilayhi اlmalaku fayanfukhu fiihi الruux wayu'maru biarbaci kalimaat bikatbi risqihi waajalihi wacamalihi washaqiy aw saciid fawallahi اladii laa ilaha غayruhu ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljanة xatى ma yakunu baynahu wabaynaha ila diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli الnaar fayadkhuluha waina axadakum layacmalu bicamali ahli الnaar xatى ma yakuna baynahu wabaynaha ila diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli اljannati fayadkhuluha rawahu اlbukhaariyu wamuslim xadiidkan cabdullahi bn mascuud baa warinaayo oo nebiga calayh isalaatu wasalaam ka warinaayo cabdullahi bin mascuud <clears throat> saxaabadii waaweyneedee maka ku islaamtay ayuu ku jiray asxaabta qur-aanka aad iyo aad nebiga uga qaadatay oo cilmigooda aadka u badnaaye fuqahadii asxaabta dadkoodii fiqiga badnaa ayuu ku jiray ilaa nebiga sala allahu calayh ali wasalam laga wariyey oo uu yidhi khudu lqur'aana min arbacin qur-aanka afar ka qaata cabdullahi bin mascuud buu ka bilaabay nimanka qur-aanka laga qaadanayo sidoo kale isaga laftirkiisa wuxuu yidhi toddobaatan suuradooda nebiga afkiisi ka qaatay yani maca tafsiirkeedii iyo waxyaabahaas oo dhan markaasu wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa axad qur-aanka igaga aqoon badan oo ratigu uu gaari karo waa u rara lahaa yidhi waana u xeraysan lahay waanan ka soo bara lahaa yidhi kuufo ayuu markii dambe fadhiistay cilmiga ayuu halkaa ka faafin jiray arday badan buuna markaa yeeshay halkaasu cilmi fara badan iyo aqoon aad u fara badan uu ku faafiyey ardaydii aad uga faa'iidaysatayna waxaa ka mid ahaa calqama iyo calqamata bnu qays alnaqaci iyo masruuq ibnu alajdac iyo raggaasaa ka mid ahaa nacam cabdullaahi ibnu mascuud marka baytulmaalka kuufa ayuu madax ka noqday oo loo dhiibay <clears throat> xadiidkuna ahmiyaddiisa oo ahmiyadda uu leeyahay xadiidku waxaa weeyaan <clears throat> waxa uu ahmiyadda xadiidku uu leeyahay waxaa weeyaan qofku inuu ogaado waxa uu maraayo iyo yacnii waxa uu ku khaatimaysanayo waqtigiisu uu ku dhammaanayo marka uu dhimanayo ama uu yacnii xaaladda uu gebagabada ku jiro waxa uu ku dhammaan doono inuu qof fiican noqon doono khaatimadiisu fiicnaan doonto inay khaatimadiisu xumaan doonto xadiidku marka wuxuu ka warramaya alkhawaatiim khawaatiimta uu ka warrama khawaatiimtuna ad ahmiyad weyn bay leedahay khaatimada qofka waxa uu ku aakhirsanayo uu ku dambaynayo maxaa yeele nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu khaatimada u weeyaan waxay ku dambaysan ayb acmaashu wixii ay ku aakhirsato weeyaan haddii marka aduu awal aa fiicnaan jirtay oo gadaal aa ka xumaatay ama aad gadaal ka xumayd laakiin markii dambe aad fiicnaatay waxa lagu ictibaarinaya laguu fiirinayo waa khaatimada arinka marka khaatimadana aad iyo aad baa marka qofku inuu uga taxadaro u baahan yahay xadiidkanna qofka wuxuu gelinayaa cabsi aad iyo aad u weyn ayuu gelinayaa de qofka aan dadku qofkii aan wax fahamsanayn waxaa laga yaabaa xadiidkana inuu si qaldan intuu u fahmo uu yidhaahdo wax allaala wii waa la ii qoray wax walboon maraaya marka aniga danka melihi inuu is yidhaahdaa laga yaabaa qofka mu'minkaa ah, laakiin ee markaas alla caabudayana inuu cabsanaayo ayuu cabsibuu ku keenayaa maxaa yeele hadda haddaad toosan tahay berri inaad toosnaan doontid ma ogid walidaalika qofku marka inuu duco iska daba wado siduu nebigu dhihi yeeli jiray sala allahu calayh ali wasalam allaahuma yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik ayuu dhihi jiray allow midka kan quluubta gedgediyo qalbigayga diinkaaga ku sug ayuu dhihi jiray markaasaa la dhihi jiray waa maa akara badanaa yacni inta aad rabbigaa suaal su-aalanaysid arrintaas markaas wuxuu dhihi jiray ina alquluuba bayna asbacayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa quluubtu laba faroodoo faraha allay ku jirtaa siduu doonoon u gedgediyaa allah subxaana wa marka nebigaa ka cabsan jiray sala allahu calayh ali wasalam xaggee innaga marka joognaa xadiidkan marka waxaa wuxuu ku leeyahay war khaatimadaada ma ogide ilaahay ka cabso nacam oo cabsida badi rabbina weydiiso khaatima fiican ina axadakum midki marka xadiidkan dadka ahlu bidcada maadaama yani wax la qoray oo tilmaamayo xadiidka hadda wuxuu tilmaamayaa qofku inuu saciid noqon doono iyo inuu shaqi noqon doono in loo qoray waxaan ay awal hore u qornayen dadka marka qadarka inkiro oo muctasiladoo kale iyana eh, qadarka dadka inkiro waxaas wax in la qoraba waa diidaan way inkiraan xadiidkan oo kale marka waa aaday u inkiri jireen nimanka qadariyada ah walidaalika imaamu dahabi eh, siyar aclaami nubalaaga wuxuu ku keenay tarjamada camr bni cubayd bni baab ninkii la dhihi jiray aadka u xumaay eh, dad badanna cibaadadiisaa sirtay waxay u maleey jireen nin aad cibaado badan cibaadada uu samaynayo masaajidka marka uu ku tukanayo alwaax baad moodaa nacam sida uu taagan yahay salaad maca daalika haddana waa nin aad u caqiide xunba ahaayo xadiidkan markii uu maqlaybu wuxuu yidhi haddii aan xadiidkan ka maqli lahay buu yidhi acmash waxaan dhehi lahaa buu yidhi lakadabtu waa ku beeni lahay haddaan ka maqli lahay zayd bnu wahabna lakadabtu waa ku beeni lahay cabdullahi bni mascuud haddaan ka maqli lahay ma ka aqbaleenuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii aan ka maqli lahay xadiidkanna ma yacnii ma ma ma qaateenuu yidhi haddaan alla ka maqli lahay subxaana wa tacaalana waxaan dhihi lahaa maa haakada akhadta calaya almiihaaq sidaan aniga ballan iigama qaadin ballantii aad ila gashay tan ma ahayn ayaan dhihi lahaa bal fiiri marka jur'ada iyo indha adeyga iyo yani axaadiista nebiga kula dhaqmaya nacam camar bnu cubayd marka intaa muxuu ka cararaa uu diidayaa qofka waxa uu ku khaatimaysanayo waa qoran yihiin bisuu diidan yahay nacam oo wuxuu ku leeyahay qofkan hidaayada asaa wax la qoray iyo wax alla uu shuqul ku leeyahay ma jiro asaga hidaayadiisa hanuunkiisa asagaa abuuranaayo baadidiisa asaga abuuranaayo xadiidkan marka loo keenana sidaas ula dhaqmaya bal isagay waxaa isku muqaaranaysaa imaamu shaafici raximahullah imaamu shaafici markii la yidhi xadiiou sheegay markaasaa la yidhi ata'hudu bihi xadiidkan ma qaadanaysaayo maku dhaqmaysaa markaasuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi ataraanii fii biicatin ataraanii fii kaniisatin kaniisad maa iiga jeedaa buu yidhi ma waxaa ii jeedaa buu yidhi anoo biyac meelaha yahuudda wax ku caabudaan ka soo baxayo ma ay aragtay ataraa fii wasadi zinaaran dhexdayda ma waxaa ku aragtaa yidhi xarigga oo dadka ahlu dimiyiinto gaalada loo xiro oo anu ma gaalaan ahay kooda yani ma anaa gaal ahu leeya haddii xadiidka uu ansaxo waa qaadanayaa warshiito ama abeyto ama aan doono ama aan diido waa ku qasbanaya inaan xadiidka qaatay marka ma qaadanaya inaa i weydiisidba maba ahan buu yidhi ninkaanna wuxuu ku leeyahay haddaan alla ka maqli lahay waxaan dhihi lahay sidaa ballan igama qaadin ilaahayba waxtaa ka diidi lahaa ina axadakum wuxuu yihi marka can abi cabdiraxmaan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala waxau yihi xadaanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga wuxuu noo sheegay wahuwa rasuulkuna sala allahu calayh ali wasalam alsaadiqu weeyaan mid run badan oo mid run sheega way almasduuqu ee loo rumeeyo allah u rumaynaayo muminiinta u rumaynayso waa la rumaystaa rasuulka sal l slam ina axadakum wuxuu yidhi marka midkiin yujmacu waa la ururinayaa khalquhu abuuristiisa fii baطni ummihi hooyadii caloosheedaa lagu ururinayaa arbaciina yowman afartan maalmood nudfatan isaga oo mani ah manidii yacnii aabbihiis ka baxday iyo hooyadiis wixii marka isku darmay ayaa iyadoo saa mani u ah ayaa marka riximkii afartan maalmood ayay ku baaqi ahaanaysaa uma markaa dabadeed yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan ayuu ahaanayaa yacnii dhiig ayuu ahaanayaa xinjir ah uma yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan buu ahaanayaa xinjir mila daalika intaa oo kale uma markaa dabadeed yakuunu mila daalika marka afartankaas oo kale uma yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan cad hiliba mila dalika intaasoo kale waa afartankii saddex afartanaad markay baxdo uma yursalu ilayhi waxaa loo soo diraya almalaku malagii malagan marka waa malag riximka ku qaabila waa malag yacni riximka ilmagaleenka ayuu qaabilsan yahay allaale mar allaale markii ay ilmagaleenku ay ku dhacaan manida ay ku dhacdo yaa rabbi nudfa ayuu leeyahay rabbiyo nudfaa ku dhacday mani ayaa ku dhacday yaa rabbi calaqa markay hadday isbedesho marka dambe yaa rabbi mudqa saasuu dhahaya markaasa amar la siinayaa marka ruuxdii inuu ku afuufo marka culamadu marka waxay leeyihin ruuxda iyo qofka jirkiisa kale yaa soo horeeyo bacdilculamaa marka waxay dhahayaan jirkaa soo horeeyo maxaa yeelay ruuxda gada boqol iyo labaatan maalmood kadibay ruuxda imaanaysaa ayay leeyihin soo ma garan adu marka waa mubaaxid ibnulqayim kitaab ruux iyo meelahaas uga hadlo hadda yacnii Eh, muhimkuna waxaa weeyaan eh, riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan eh, afartan maalmood inuu ahaanayo meni afartan kale afartanka kale dhexdeeda yacnii afartan maalmoodna inuu ahaanayo calaqa kadib marka afartanka saddexaad dhexdeeda in ruuxda lagu afuufi karo macnaa waxaa weeyaan afartan nudfa u ahaanaya afartanna calaqa afartanka saddexaad marka isagoo ku dhex jiro way dhici kartaa in ruuxdii lagu afuufo markay dhammaato kadib in ruuxda lagu afuufona waa dhici kartaa labada riwaayaadka way kala sheegaayeen marka hadba waa xaaladda ilaahay doono subxaana wa tacaala saa darteed marka mas'ale fiqi baa meeshaas ka soo baxayso waxa ay tahay haween haddii ay sideed siddeetan maalmood siddeetan maalmood haddii haweentu ay yacnii caloosheeda wax ku jiraan siddeetan haddii uu dhaafo koob iyo siddeetan ay gaaraan yacni uu gaaro ee ay ka soo dilmaan ilmahaas waxaa loo xisaabayaa inay u mushay nifaas nifaas ahaan baa loo xisaabayaa afartan ma dhiigga ka soconaya marka wuxuu noqonaya dhiig nifaasa oo axkaamtii xaydka oo kale yeelanayo ilaa uu ka go-ana salaad ma tukanayso soo ma garani ayb mar maalmood hal maalin oo gadaal oo xagga kale u dhaafo waa sababtoo ah ruuxda in lagu afuufay maalintaas iyo in markay afartankaas saddexaad dhammaato lagu afuufayo maa naqaan marka sida ixtiyaadka oo dadaalka ku jiraa laga qabanayaa siddeetan iyo hadday gaarto ay ka dilmaan ilmaha nifaas ahaana loo nifaas ahaan ayaa marka loo loo loo soo saaraya uma yursalu ilayhi waxaa loo soo dirayaa almalaku baa loo soo dirayaa fayanfuku fiihi ruuxa ruuxdii buu ku afuufayaa wayu'maru waxaa la amrayaa malagu biarbaci kalimaatin ay bikatbi arbaci kalimaatin afar kelmadood qoritaankooda bikatbi risqihi risqigiisa qoridiisa risqigii uu cuni lahaa markaasaa la qoray ogow walidaalika adig risqi aad yanii wixii ku asiibo ee risqiga waa wixii laguu qoray maalinkaas wixii aad waaysay oo risqi ahna maba laguu qorinba mana helaysa adaa laguu qorin marka qofka maxaa u kordhaya marka qadarka wuxuu kuu kordhinaa iimaankaaga saamayntuu ku yeelanaya waa maxay qanaacuu ku siinaa inaa ilaahay ku qanacsanaato wa ajalihi iyo waqtigiisa cumrigiisa inta uu noolaanayo cumrigiisa inta uu la ekaanayo noolaanayana waa la qorayaa wa camalihi camalkiisaa la qorayaa camalka uu la imaanaya uu samaynayo ayb wa shaqiyun ow saciidun waxaa kaloo la qorayaa inuu shaqi noqonayo ama uu saciid noqonayo labada mid midka uu noqonayo ayb ashaqiyun huwa ow saciidun shaqi miyuu noqonaya mase saciid shaqi waa qof ayaan darsaday oo qaatumadiisu xumaanayso khaatumada maka ka xumaanaysaa mase khaatumada waa u wanaagsanaanaysaa taa ayaa markaasaa la qoraya iyadana ayb marka culamada waxay dhahaan ibnu xajar iyo kale afar bilood ilmuhu hadday dhaafaan uurka markay ku jiraan ay afar bilood dhaafaan afartan iyo afartan iyo afartan boqol iyo labaatan marka ay dhaafaan eeqeybkii waa ka baxayaan qeybkii yacnii waa ka baxayaan oo bimacnaa waxaa weyaan riximka ilmaha ku jira waa la ogaan karaa markaas ilmaha ku jira waa la ogaan karaa sababtoo ah malagaanba waa ogaaday soo ma garanin walidalika ilaahay markuu leey in allaha yaclamu in allaha cindahu cilmu الsaaca wayunazilu اlgayثa wayaclamu ma fi اlarxaami markuu leeyahy alla waa og yahay waxa riximka ku jiro macnaheedu marka oo allah og keligiis waxa riximka ku jira marka laga hadlayo waxaa weeyaan inta uu nudfada yahay marka uu manida yaho riximka isaga jirto manida riximka ku jirto ama calaqada riximka ku jirto ama cadka hilibkaa markuu yahay rixamka ku jiro cid sheegi karta malaha <coughs> laakiin marka ruuxda lagu afuufo kadib ayaa waxaa la garan karaa wiil miya mase gabar miya taasna malagii laftirkiisaaba ogba mar haddii malagu ogaaday dee sheekadii marka qeybkii waa ka baxday dadka qaar qeyb bay ka tahay laakiin qaarna waa ogaa karaan markaas maa dadka walidaalika dadka qaarkood aan diinkiina fahmin axaadiida rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo aan kutubaha axaadiidta nebiga sharxda aan wax ka akhrisanin cilmigan sayniska ama dhakhtarnimo intay bartaan diintiina aan baranin yaa waxaad arkaysaa marka diintii bay ka shakinayaan aayad saanay leedahay bay ku riximka wax ku jira ilaahay keliya unbaa og waa kana dhaqaatiirta soo saari karaan oo kuleeyihin wax ay soo saari karaan wax la sheegaayo waxaa weeyaan waa inta aan malagga lasoo dirin waa wuxuu alla ka warramaya inta aan malagaba lasoo dirin ruux lagu afuufin cid og ma laha marka lagu afuuf kadib aa dadku ogaanaya ayb wixii ogaanaya marka unbay ogaanayaan soo ma garan taas marka iyadu macnahaas ibnu xajar iyaaba sheegay xataa axaadiikiisa ah, aada u fahmin iyo aayadda fawallaahi aladii laa ilaaha hayruhu fawallaahi baan ku dhaaranayaa aladii macbuudkii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo aanu jirin hayruhu isaga hayrkii ina axadakum midkiin layacmalu bicamali ahli اljannati layacmalu wou camal falayaa bicamali ahli اljanna ahlu jannada camalkooda ayuu samaynayaa xataa maa yakuuna ilaa uusan ka ahaanin baynahu isaga iyo baynahaa jannada dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun maahan wax kale fayasbiqu calayhi waxaa ka hormaraayo oo ka tegaayo oo ka dhaqaayo alkitaabu kitaabkii ayaa ka hormaraayo kitaabku yacni waxa wixii loo qoray ayaa ka adkaanayo fayacmalu markaasuu samaynaya bicamali ahli naari ahlunaarka camalkooda fayadkhuluhaa markaasuu naarta gelaya walciyaadu billah ayb qof baa marka wuxuu yidhi ilaahay buu ku dhaartay rasuulka sal alla ly slam qof baa camal midkiin uu camal falaya camalu ahli ljanna ilaa jannada iyo isaga dhudhun keliya un u dhexeeya sida uu dhow yahay yacni jannada ayb markaasaa kitaabkii wixii loogu qoray baa ka hormaraayo kabtiisaa gadoomaysa marka camalu ahli naar buu samaynaya asagoo ku guda jiro ayaa nafta ka dhacaysa ay u dhimanaya meeshaan marka xadiid kale ayaa fasiraya xadiidkan xadiidka fasiraya waxaa weeyaan ina axadakum midkiin layacmalu wou camal falayaa bicamali ahli اljanna ahlu jannada camalkooda samaynayaa fii maa yabduu linnaas xadiidkaas saasuu dhahaya sida dadka ugu muuqato midkiin camalu ahliiljanna samaynayaa sida dadka ay la tahay oo dadka ay ugu muuqato weeyaan macam marka xadiidkan culimmadu waxay ka qaateen marka kan marka kaas lagu fasiro meesha waxaa kaaga soo baxayso asbaabta keenaysa khaatumo xumada iyo qofkaani inuu camalu ahlinaar oo ku aakhirto waxaa weeyaan waa wax qalbigiisa ku duugnaa oo ama ikhlaas xumo ah wax qalbigiisii ku duugnaa oo ama ikhlaas xumo ah daacadnimo darro ah qalbigiisii ku duugnayd baa markaa bannaanka usoo baxaysa marka maxaa yeeley nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam fii maa yabduu linnaas sida dadku ay la tahay waa sida ay dadka la tahay marka waxaa garanaya marka ninkan awalbo markuu camalu ahlijanna uu samaynaayey qalbiga waxuna uga jiran ayb dadka unbaa waxay u arkayeen ninkan camalu ahlijanna inuu ahaayo soo ma garan walidaalika culamada waxay dhahaan qofka qalbigiisa inuu aad u ilaaliyo maxaa yeelay cudurrada quluubta ama amraadu lquluub la yidhaahdo amase dunuubta quluubta laga sameeyo waa ka waaweyn yihiin kuwa jawaarixda laga sameeyo xubnaha intooda kale laga sameeyo walidaalika dunuubta qalbiga laga sameeyaa waa in badan badan badan oo ka mida waa dunuub aad iyo aad kabaa-ir u ah sida kibirka oo kale xaasidnimada oo kale waxyaabaha la midka cudurada noocaas oo kale ayb kalsooni darada alle qofka oo kalsooni aanu ku qabin iyo cabsida makhluuqa oo ka cabsadoo kale waxyaabahaas marka quluubta yacnii cuduradaas quluubta galo aad iyo aad khatar u yihin marka ninkan qalbiguu ka bukay daahirkiisana nin fiicano u ekaa markii dambe waxaa soo baxay qalbigii baa ka adkaaday qalbigii iyo wixii alla qorayna waa iswaafaqsanay sidaa weyaan markalidalika waxyaabaha loo kaalmaysto khaatimat eh, xusnu اlkhaatima waxaa weeya qofka inuu alla bariga uu badiyo qalbigiisana inuu nadiifiyo inuu qalbigiisa aad u nadiifiyo alla kacabsi eh, yani eh, qalbigiisa inuu aad u nadiifiyo alla barigan uu badiyo waina axadakum midkiin layacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli ina axadakum midkiin la yacmalu bicamali ahli اljanna ayuu samaynaya xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ila diraac maahan fayasbiqu calayhi waxaa ka hormaraya marka alkitaabu kitaabkii fayacmalu bicamali ahli الnaar buu samaynaya fayadkhuluha waa gelaya waina axadakum midkiinna la yacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli الnaar ahlunaarka camalkooda xadiidka kale ayaa sii fasiraya kii hadaa aan sheegayo fima yabdu linnaasi sal sida dadka ay ula muuqato xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha xataa intii maa yakuuna aanu ka ahaanin baynahu isagii wa baynahaa naarta dhexdeeda ilaa diraacu dhudhun maahane wax kale aanay u dhexaynin fayasbiqu calayhi lkitaabu kitaabkii baa ka hormaraayo wixii loo qoray markii hore fayacmalu bicamali ahli ljanna camal ahlujanna ayuu samaynayaa fayadkhuluha markaasuu gelayaa rawahu lbukhaariyu wamuslim marka qofku waxau jannada ku gala waa un fadli allah subxaanahu wa tacaala ee naxariis alla u naxariistay naarta waxa uu ku galana waa cadli ilaahi subxaanahu wa tacaala dadkaanna ilaahay cilmigiisa isagaa garanaya qofkan waxa munaasabka u ah kanna waxa munaasabka u ah isagaa garanaya ciddii naar yacnii u qalanto iyo ciddii janno u qalanto ilahay isagaa kala og taana marka waa cilmigiisa iyo xikmadiisa laakiin ilaahay cudurdaarka dadka inuu zuuliyo cudur daaro ee marmar si aanay u marmarsiyoonin waa wax uu rususha usoo diray kutubtana usoo usoo dejiyey acmaashu marka khawaatiimtaas ayay ahaanaysaa alxadiiث الkhaamis xadiidka شhanaad can umi اlmuؤminiina umi cabdillaahi caaئiشhaةa radia اllahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waalihi wasalam man axdaثa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad rawaahu اlbukhaariyu wamuslim wfii riwaayaةi limuslimin man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad can ummi lmuminiina waxaa laga wariyey umi cabdilaahi ahayd caaishata radi allahu canha kunyadeeda umu cabdilaahiyaa la dhihi jiray iyada ma dhalin cabdulaahi wiil la yidhaahdo laakiin kunyadu qofka qasab ma aha inuu ilmo dhalo marka kunyo uu la baxaayo isagoon ilmo dhalin uu la bixi karaa bal sunnada nebiga waxaa ku soo aroortay ilmo yaryar inuu nebiga kunyo u yeelay uu kunyo u bixiya ilmo yaryar oo aan waqhti ay wax dhalaanba gaarin soo ma garani caaishata ahayd radia allahu canha marka caaishata binti sidiiq weyaan asidiiqa binti sidiiqa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii midii ugu jeclaa weliba gurigeeduu ku dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhintay dhabteeda ayuu ku dhintay oo waxay tihi twufiya rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga waa la oofsaday oo wuu dhintay maa bayna saxrii wa naxrii buu ku dhintay xabadkeega iyo dhabteeda inta udhexaysa ku dhintay nacam wahadihi manqaba cadiima laha waa darajo aad u weyn oo ilaahay subxana wa tacaala siiyey gurigeedana waa lagu duugay rasuulka sala allahu calayh ali wasalam oo meesha ayuu ku dhintay gabar nebiga uu guursadan iyada keliyaa ka jirta waxa uu gabarnimo ku guursadayna iyadaa ka jirta manaaqibteeduna waa badan tahayo fiqhi aad iyo aad u fara badan iyo cilmi aad u badan baa laga xambaarayo asxaabta inay cilmigeedu aad u badan yahay markay iskhilaafaan masaa'il badan iyaday usoo laaban jireen ay usoo celin jireen qaalat waxay tihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi man axdaa fii amrinaa man axdaa qofkii kusoo daro oo kusoo darisiiyo fii amrinaa diinteenna dhexdeeda fii amrinaa diinkeenna dhexdiisa haadaa ee kan ah maa shay kusoo daro laysa minhu aan ka mid ahayn asalahaan aan ka mid ahayn fa huwa raddun ay marduudun calayhi mid lagu celinaayo waaye lagu celinaya rawahu lbukhaariyu wamuslim bukhaari muslim baa wariyeen wa fii riwaayatin limuslimin riwaayo muslim u man camila camalan riwaayo oo muslim keliya warinaayo man camila qofkii sameeya camalan camal laysa calayhi amrunaa diinkeenna korkiisa aan ahayn fahuwa raddun waa lagu celinayaa ay marduudun calayhi mid isaga lagu celinaya labada xadiis isku macno ma ah waa kala macno labada riwaayo kan hore waxaa weeyaan ninkii bilaabo bidcada isaga keeno midka dambena waxaa weeyaan qofku shardiyo maaha inuu isagu bilaabo yaanu haddii aanu isagu bilaabin bidcadaas laakiin isaga uu samaynayo bidcadii iyo isagana waa la mid waa la celinaya waxa uu samaynaya camalkiisaasoo dhan marka saa u fahmi xadiidka hore kan hore waxaa weeyaan waa qof isaga bidcada bilaabay shay aan diin ahayn buu diin ka dhiga asaa bilaabay loogama horreeyin midka dambena waa looga horreeyey laakiin isaguna waa ku camal falo waa ku dayday mid hore u bilaabay buu ku dayday xadiidka dambaa u deliishanay man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuradu hadduu ku yidhi aniga ma bilaabin bidcadan waa layga horreeyey hebel iyo hebelaa bilaabeen maxaa u samaynaya baa leeda man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuradu yaa u soo qabsanaysaa xadiidkan marka iyo marka laysku daro xadiidkii ugu horreeyey inama alacmaalu binniyaat labadooda ayaa waxay keenayaan shuruudda camalka lagu aqbalo kii hore wuxuu ku saabsanaa ikhlaaska kanna wuxuu ku saabsan yahay mutaabacada nebiga sal allahu calayh wasalam oo xadiidkan wuxuu ku leeyahay camal aadan diinka ka mid ahayn oo nebiga aadan uga dayanin ma laga aqbalaayuu ku leeyahay kii horena wuxuu ku leeyahay camal aadan niyoonin ma ansaxaayo marka labadiio laysku daray waa faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yo alla rajaynaayo maalinta aakhira alla wax fiican ka rajaynaayo kulanka alla rajaynaayo falyacmal camalan saalixan camal wanaagsan ha sameey waa camal yacni sunnada waafaqsan waay hadduunan sunnada waafaqsanayn fawaraddu waay waa la celinaya walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadaa shirkin ayaanu la imaano ikhlaaska ku dadaala marka xadiidkan waxaa weeyaan wuxuu radinayaa oo burburinayaa munkaraadka iyo bidcooyinka bidcada ayuu celinaya bidcada xadiid kale marka faina kula bidcatin dalaala xadiidka cirbaad ibni saariyana wuu keeni doonaa musanifka oo bidca marka maxaa la yidhaahdaa bidca waxaa la yidhaahdaa shay kasto bidcada marka la qeexaayo waxaa lagu qeexaa dariiqatun fi اddiini mukhtaracatun tudaahi sharciya yuqsadu biاsuluuki calayha almubaalaqatu fi tacabud imaamu shaaibi saas ayuu ictisaamka ku qeexay waa dariiq diinka dhexdiisa laga jeexay dariiqatun eh, fi diini mukhtaraca oo laakiin cusub yani bidcadu marka diin ku saabsan tahay adduunya kuma saabsana waay marka qofku marka diyaaradahan iyo baabuurtan iyo bidco waay ma dhihi kartid sababtoo kuwan adduunye waaya lagu leeyay maba ahaba diin maba aha kuwan walidaalika eh, wuxuu leeyahay eh, nabiga calayh isalaatu wasalaam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinka adduunyadiina ku aqoon badan saartan uga shaqaysto xaaraan uun iska ilaaliya marka shayga adduunyada ah marka in la dhaho ma ahan diyaarad iyo technology iyo baalkan aad wax ku duubaysa bidco waaye iyo waa iska jikaarta iyo iska dood meel cidla iska tahay dariiqatun fi diini muqhtaraca tudaahi sharciya shareecaday u eg tahay tudaahi sharciya waxuu ka wadaa sharciga ayay dhinac ka shabahdaa dhinacna waa uga duwan tahay maalan waxay ka shabahdaa dhinacay ka shabahdaayo waxaan isagoo si kale ah ayaa sharcigu uu ku soo arooray dhinacna sharciga waa ka khilaafsan tahayo hay-adda iyo tilmaamaha habka loo waxaan loo samaynayo iyo qaabka loo samaynayo iyo tirada lagu samaynayo iyo waqtiga lagu gaaryeelayo iyo sharciga ma farin dhinacaas marka sharciga waa uga duwan tahay maalan yani haddaad tusaale maalan haddaad soo qaada yacnii tusaale haddaad usoo qaadato ixtifaalka mawliidka oo kale tusaale aan usoo qaadno in nabiga calayhi salaatu salaam lagu salliyo siiradiisa laga sheekay lama diidana waa diinkaas waa diin laakiin shaygan muxuu bidco ku noqday dhinacaas diina uga eg yahay dhinac kalena waa uga duwan yahayoo maalintan labaiyo tobanka rabiicul awal in lagu gaar yeelo bishaas rabiicul awal ee laysku yimaado ee markaas salli lagu akhriyo meeshii ee markaas yacnii siiro maalintaas la akhriyo ee lagu gaar yeelo maalintaas hay-adaas gaarka ah iyo maalintaas gaarka adaa jeebkaaga ah kala yimi soo ma kasi ayb waxaa lamida maalan ninkii ibnu cumar ku yidhi oo kale markuu intuu hindhisay wuxuu yidhi alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah markaasuu yidhi wa aquulu wasalaamu calaa rasuulilah amba waa dhahayo laakin maa haakada callamanaa rasuulu sal l slam lakin nebigiisaan nooma barin soo ma garanin ayb way fara badan tahay waxaa ka mid a ah maalan ducada imaamka uu inta duceeyo dadkiina ay aamiin dhahaan oo salaad walba farada dabadeed la ducaynayo nabiga calayh salatu asalaam waa tukan jire mana samay jirin waa tukan jire mana daa'imi jirin taasoo kale marka adiga inaad daa'imtid oo aad wakhtigaas iyo daa'imiddaas iyo joogtayntaas aad la imaanayso samaynayso diinta waa ku khilaafsan tahay duco asalkeedana diinta waa ku jirtaa iyada diinay u eg tahay marka macnaheedu sidaas weyan tudaahi sharciya yuqsadu bisuluuki calayha almubaalaqat fi tacabud sababta bidcada loo samaynayo waa maxay qofku wuxuu rabaa inuu aad ilaahay u caabudo rabaan sababta uu mubtadicu u samaynayo wax kale ma aan taas wa kaannahu yacni waxaad moodaa yani wuxuu u qaatay wamaa khalaq wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinni insi waxaa loo abuuray cibaadou maqlay waxuu rabo iska samaynaa marka si allaale siduu doono ka-anna waxaad moodaa marka cibaadadii inaysan xad lahayn oo aan sifadeedii iyo qaabkeedii iyo habkeedii inaan balla oo shaaricu nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu si gaara ah aanu u daryeelinaad moodaamarka imaamu shaadibi isaga tacriifka ayuu bidcada ku bixiyey marka calaa hada tacriif bidcadu madmuum waay marka waa ceebaysantahay marbidca marka mararka qaar waa dhici kartaa bidcada macnaheeda luqada in la isticmaalo shaygan waa bidco bimacnaa waxaa weeyaan badiic shay qurux badan oo yacnii eh, aad u macaan in laga wado macnihii luqada waxaa kaloo suuragal noqon karta sheegu yani eh, in macnahaas oo kale loo loo loo loo sheego ama masaalix almursala shayga isagoo ah in la yidhaahdo marka wax almasaalix almursala lagu magacaabo iyo bidacdii in laysku qalqaldo calaa kulli xaalin eh, mabxadkaas bidcada iyo usuusheeda iyo qawaaciddeeda kitaab lictisaam baa aad u dhigay shaekhu lislaam ibnu taymiana iqtidaau siraad almustaqiimka uga hadlaa bidcaduna midda sharciga ah ee qeexitaankii hadda aan qeexnay wadato kulligeed waa wada caabaysanta mid xasana ah kuma jirto xaafid ibnu xajar kitaabkii kitaabu lictisaam saxiix marka uu sharxaayo waxa uu leeyahay bidcada macnaheeda sharciga bidco ammaanan ma jirtou leeyahay walidaalika waxaad halkaa ka garanay culummadu waxay kala qayqaybinayaan qaarkood bidca xasana iyo bidca ay leeyihiin waajiba iyo bidca kada iyo waa wixii luqadda waa ashyaa sharciga asal ku leh daliilna loo haayo sida taraawiixda oo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddex habeenaa lala tukaday markii dambe wuxuu iskaga dhaafay in dadka lagu farad yeelo ka baqay markuu nebiga dhintay cilladaas waa zuushe soo maha ma la faraddibi dambe in taraawiix la farad yeelo waa zuushe sababtoo cid loo waxyoonayo dambe ma laha maadaama shaygaa nebiga uu sameeyey sababka oo uga tegayna la yaqaanuu sheegay sababkii ama ciladiina ay zuushay shaygii haddii lasoo nooleeya bidca ma aha kaas bidca lama dhaho soo ma garanin shay nebigu sameeyey umbaan soo nooleeyey aniga cabsidii nebiga uu qabayna waa zuushay intaas bis cumar waxa uu sameeyey marka nicmat albidcatu haadihi marka uu leeyahay bidca macnaha shaygan shay wanaagsan waayo ka wada oo bimacnaa yacnii eh, luq ahaan u isticmaal ibnu kaiirna saas uu leeyahay qowluhu tacaala badiicu samaawaati walardi marka uu fasirayo fii suurati lbaqara marka uu ku fasirayo ayb riwaayo kaleo ibnu sacadna waa tusaysaa dabaqaat ibni sacad ku sugan fii tarjamati iyaas ibni mucaawiya markuu u tarjamayo wuxuu leeyahay lain kaanat cumar hadalkiisaanu ah lain kaanat haadihi bidca fala nicmat lbidcatu haadihi tanba hadday bidca tahay bidcaaba wanaagsan hadalkaas marka maxaa ka garanaya inaysan bidco ahayn sharci bidco sharciga inaynan ahayn ood halkaas ka fahmaysaa marka marka waxyaabahan in marka laysku soo jamciyo macaanidaasaa ku jirta can um lmuminiin umi cabdillaahi caaishata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi man axdaa qofkii kusoo daro oo soo darisiiyo fii amrinaa diinteenna dhexdeeda fii amrinaa yani waa diinta fii diinina diinkeenna dhexdiisa haadaa kan ah maa shay ku soo daray laysa minhu aan ka mid ahayn fa huwa kaa isagu raddun weeyaan ay marduudun caleyhi mid la celinaayo lagu radinaayo weyaan oon laga aqbalaynin ayb rawaahu lbukhaariyu wamuslim baa wariyey xadiidkaas wa fii riwaayatin limuslimin riwaaye muslim u sugnaatay man camila camalan camal qofkii sameeyo camalkaas oo laysa calayhi amrunaa diinkeenna korkiisa aan ahayn yacnii camal aan diinteenna ku salaysnayn qofkii la yimaado fa huwa raddun ay marduudun calayhi mid lagu celinaayo oo lagu radinaayo weeyaan wbiاllahi towfiiq wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wasaxbihi wslm